الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان ugu horeyn maamulka jaamacaadka iyo macallimiinta iyo ardadaba iyo dadweynaha kaleba waa u mahadnaqayaa ee wakhtigoo iska kooban ee dersiga lagu tala galay maanta wuxuu yihi huwiyat lmuslim fii zaman alcawlama qofka muslimkaa baadisoociisa ama aqoonsigiisa ama sumaddiisa wakhtigan cawlamadu globalization wakhtiga kan dunidu isu furantay ee midka qura noqotay erayga alhuwiya fi luga alcarabiya min huwa baa laga soo qaaday waa masder ama isim mansuub u ah ilaa huwa bay yidhaahdaan waa masder sanaaciya waxaa looga dan leeyay un xaqiiqatu shay fii cilmi اlfalsafana alhuwiya waxay ku tilmaamaan xaqiiqatu shay aw الshaks alatii tumayizu can gayrih shayga daatadiisa ama xaqiiqadiisa ama qofka bini aadamkaah waxa gaar ka yeela marka markay huwiyada sharxayaan marna waxaa la sharxaa qof huwiyadii oo waxaa la isweydiiyaa qofkan bini aadamka aadamkaa ah maxaa dadka inta kale ka sooca maalan waraaqaan yaryara aqoonsiga aynu sidannaa waxaa loogu talagalay toddobada bilyan ee dunida ku nool in lagaa dhex garto toddobada bilyan ee bini aadamka ee dunida ku nool wax kula aidhiiya inaanay jirin basamaadkaaga inuu wato suulkaaga saxeexaaga ama indhahaaga ama waxuunaad kaga soocantay aadanaha intiisa kale marka wuxuu sheegayaa manant kumaa tahay marna waxay ka waramaan alhuwiya alijtimaaciya bulsho waxay kaga soocan bulshooyinka kale dad meel dega ama degaan leh ama mabaadi' leh maxay kaga gedisan yihiin dunida inteeda kale bulsho ahaan qoomiyad ahaan dhaqan ahaan diin ahaan luqa ahaan akhlaaq ahaan values ahaan iyo qiyamkaay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale sidaa awgeed bay ummad waliba waxay aada uga fakertaa oo la yidhaahdaa manaahijta tacliimigii waxyaabahay u unkantay ka mid ah cilmiga qura uma unkane waxay u unkantay labaad oo loo sameeyey inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto marka ziyaadat alwacyu bidaat in la kobciyo dadku inuu daatadiisa garan karo inuu garan karo wuxuu bulshaadka kale kaga soocan yahay marka kaasi waa huwiyat lmuslim zaman alcawlama markaynu u jeedno ama casri alcawlama la yidhaahdo cawlamadu waa erayadan cusub ee dib laga isticmaalay waa globalization globalizationkaasi waxay ku sheegaan inuu yahay waa xoriyat اlmaali wاlbadaa'ici wاnnaasi wاlafkaar bay yidhaahdaan xoriya xarakat اlmaal waa in dunida lacagtu socon karto oo la isu gudbin karo oo aanay quyuud xidhaysaa jirin badaaicda iyo productionka bini aadamku soo saara in laysu gudbin karo aadanaha laftiisu inuu isu gudbi karo afkaartuna inay isu gudbi karto si kale haddaynu u tilmaamno waxay u fakerayaan in xuduudda laga tallaabo inay lunto waxaan la yidhaahdo sovereinityga ama siyaadaadka wadanadu leeyihin taa macnaheedu waxa weeyaan dunidoo dhan in laysu furo inkastoo bay leeyihiin inay si cadaalada ah isugu furmin waayo dunida badhna duwalka waa maraakisi waa maraakisti ama waa santarka dunida laga xukumo dadna waa atraafda dacallada preference waa hareeraha dadka degan waxaan xorriyadda la siiyey waxaan odhan karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan amaa dadka briferalska hareeraha degani iyagaa aragtiyahooda waa la tashwiihiyaa oo iclaamka dunida dad baa gacanta ku haya badaa'icdooda waa la mamnuucaa productionka ay soo saaraan oo qaanuun iyo macaayiir ay dejisteen iyo nidaamka suuqa xorta ah intuba dacafada uma naxdo waa ka soo hor sidaa awgeed bini aadamka socodkiisa qawaaniin alhijra alintiqaa'iya bay yidhaahdaan waxaa lagu xukumaa qawaaniinta loo dejistay soo gallootiga oo ah mid doorasho leh maalan afrika sanad walba waxay yidhahdaan labaatan kun oo aqoon bay ka qaataan hadhowna aqoon-yahanada afrika ay u baahan tahay intaa dib waxoogaa loogu keenay afar bilyan sanad kasta lagaga qaadaa kuwadanaa bilaash baa lagu qaataa waa qawaaniin saarim oo aan la ogolayn cid waliba inay soo gasho iyagu markaa globalizationku iyagu danu yiyey dhankooda marka laga eego badaaicdooda maalkooda dadkooda iyo afkaartooduba dunida way maanshaysay ama dunida inta kale waa marti haddaba haddaynu nidhaahno calaaqaadka aadanaha ka dhaxeeya wuxuu ku fiicnaa alinfitaax walmasaawaat in laysuna furan yahay nawcin maa is-ixtiraam iyo sinaan wuxuun ahina inay jiraan oo bini aadamku manaaficda isku weydaarsado iyagu waxayna ugu dhawaaqayaan waxaa loo baahan yahay mujtamacaad munfatixa oo liberal ah oo multiculturalism aaminsan dad furan oo iyaga agtooda alxuriya alfardiya ama identityga qofku uu yeelanaya suu u dhaqmaya ka muhiimsan ka bulshadu ay leedahay haddaan si kale u tilmaamana dunida maanta inta xoogga badan ayaa khadido oo dejisa nidaamka tacliimiga dadka kale wuu qallitaa systemkoodii iclaamkana iyagaa gacanta ku haya qaanuunka caalamigaana iyagaa dejiya international looga la sheegayo aduu waxba kuma lihid qolaa dejisa adag waa lagugu xukumaa waxaan odhan karaa nidaam alxayaat oo dhan fi lcaalam qolaa marti looye aqaliyadabana yidhaahdeen ama minority groupiska tiro ahaan minority ma aha laakiin technologically ama dhaqaale ama xoog ayay u bixiyeen dunida saddexaad xataa labaad maaha dunidaa saddexaad iyada waxa saaran bay idhaahdaan laba miduun adawabaan inay milanto oo ka mid noqoto laakiin waa milan lagu isgumaysanayo ama waxaa ciddii awoodda ay ku dadaalaysaa alindimaaj maca xifdi alhawiya in bini aadamka loona furmo dadnimadaadana la ilaashado haddaba haddaynu cinwaanka sare sidaa u sharaxno hawiyat almuslim fii zamani alcawlama dunidaa isu furantay muslimku siduu u ilaashan karaa jiritaankiisa dadnimadiisa diinkiisa iyo caqiidadiisa iyo wuxuu rumaysan yahay valueskiisu aaminsan yahay awal waxay odhan jireen alinsaanu ibnu bi'ati bini aadamku waa environmentka uu ku koro bay odhan jireen laakiin inkastoo environmentku ama bii'adu ama deegaanku qofka bini aadamka uu raad badan ku leeyahay koristiisa iyo noloshiisaba haddana bii'ada dunidu bay idhahdaan waa laba nooc waa bii'a abiiciya oo tan naajaralka ah tan deegaankaad ku nooshahay climatekiisa wuxuu dhaqdo noloshiisa qaabka looga noolyey kaa abiiciga ilaahay dadka u qaybiyee nimba dunida meel ka degan yahy iyo albii'a alxadariya bay yidhaahdaan deegaanka civilizationku ama tamadunku ama madaniyadu ay leedahay oo ah bay yidhaahdaan kaljarka bini aadamku uu leeyahay diimuhu rumaysan yahay afka uu ku hadlayo dhaqamada iyo caadaadka bulsheed qaab tacliimeedka wasaa'ilkan iclaamigee wax laysku gaadhsiiyo intaasi waa inta transformationka ku samaysa qofka bini aadamka ah ama beddesha asal ahaan qofka bini aadamkii waa xor ilaahay baa subxaanah wa tacaala xorriyad siiyey xataa rumaynta alle ayaa xorriyad loo siiyey inuu doorto alle iyo inuu diido laakiin xorriyadda abaalmarkeeduun inuu yeelan doono marka waa xor haddana waa mas-uulun can tasarufaati wa axwaali waxaa la weydiinayaa habdhaqankiisa iyo waxa uu sameeyo bii-ada uu deggan yahayna wuxuu ka soo dhimbiil qaataa siduu u fakarayo iyo dhaqankiisa iyo bulshadiisa si ugu xidhan calaa'iqda ijtimaaciga ee bulshadu ay leedahay iyo wax allaaliya wax noloshiisa ka mid ah waxaana yidhaahdaan markay isweydiinayaan oo miyaa tahay bay yidhaahdaan waxaad aragto iyo waxaad cunto iyo waxaad maqasho mooyaane ma wax kala tahay bay yidhaahdaan waayo qofka bini aadamka ah waxaan ku hareeraysan baa noloshiisa raadka ugu weyn ku leh cuquushu waxay taxliilisaa waxa ay siiso xawaasta dabaddu waxay dhegtu maqasho waxay ishu aragto waxaad cunto waxaas baa jidh ahaana aad ku kortaa oo noloshaada caafimeed saamayn weyn ku leh sidaad u fakeraysana saamo weyn ku leh walidaalika bay waxay dhahaan qof waliba kayfkiisa gaarkaa godkiisa gaarkaabuu ku jira ummaduhu markaa si ay aydhanta tigooda u ilaashadaan ayaa guriga iyo dugsiga iyo iskuulka iyo jaarka iyo shaarican agagaarkaaga iyo masaajidka iyo wasaa'ilu tacliimka iyo wasaa'iluliclaamka iyo nidaamka dowladnimo waxaasoo dhammi waxay u dhisan yihiin ummad kastaba inay u ilaaliso huwiyada ay leedahay su-aashu markaa waxay tahay haddaba innagu sidee baynu huwiyadeenna u ilaashan karnaa dadnimadeenna iyo diinkeenna iyo magaceenna sidaynu ilaashan karnaa waa haddii aynu alwacyu bidaat leenahay haddaynu is-ognahay kaynu nahay isgaranayno u khaidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaargarowno dagaalka dunidu isku hayse aqoonsiga ah in aynu noqon karno dad mabaadi'dooda iyo dhaqankooda iyo diintooda iyo afkooda la ictiraafi karo aydhantatigu waxay idhaahdaan waa caqaa'idda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama ummadi khasaa'ista gaare ay leedahay ummadaha kale kaga soocan tahay innaga ka umma ahaan ilaahay wuxuu ina leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ka umma islaamiya waxaad tihiin dadka kuwii ugu khayr badnaa ee ilaahay dadka u soo saaray dadka samahaa fartaan xumahana waa ka reebtaan ilaahayna waa rumaysaan khayriyada ummadda tani waxay ka soo burqanaysaa oo ka dhalanaya gooniisutaaggeeda dhaqameed qaanuuneed shareeceed diimeed caqiido akhlaaqeed walidaalik baa markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa bini aadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahy lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiinaa leediin waliba culammadu waxay idhahdeen addiinu fi hada almawqac waa dhaqan oo dhan kiinaa leedinin anaka ayagaanu haysannaa waxaa ilaahay inoo tilmaamaya keennu inuu dhammaystiran yahi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina waxaynu u baahannay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato biniaadamku waa groupinga inuu groupka ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo haqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xejisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama soocnaanta uu kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan ku kaco inuu ummadda inta kala gaadhsiiyo alrisaala waajibu tabliiq diinta ilaahay subxaana wa tacaala u soo dhiibay markhaatina ku noqdo ummadda maanta waxaynu ku noolle haddaba caalam isu furmay qaaradaa dunidao dham isu furmeen waa caalam afkaar cusubi oo diimaha laga sii xoroobaya ay taagantay waxaa loo arkaa qadaayaadka valueska iyo akhlaaqiyaadku inay nisbi yihiin awal bini aadamku wuxuu rumaysanaa qiyamku caalamiga ahi inuu haabitna yahay wax suganna yahay caalamina yahay kuwani waxay ku dhawaaqayaan waa wax nisbiya ah. ma aha wax universal ah waa aragtiyo ku koraya meelo ama xaadinaad diiniya oo allaa adriya oo allaa ubaaliya bay yidhaahdaan meelo aan diinta la haysanin oo maanta dunida waxaa aada u badan dhallinyarada yurub joogta waxay yidhaahdaan xisaayadadooda dambe boqolkiiba toddobaatan waxba ma rumaysnaa da'yarka sagaal iyo labaatan jirka yar daayarka sagaaliyo labaatan jirka yar ilaah ma rumaysna ama waxba ma rumaysna waa ethisam dadkaan ethisamka cad haysanina waxay haystaan bay yidhahdeen abathisam abathisamku waa laa ubaali waa sidii aan ilaah jirin buu u nool yihi yacni masalada filosofikali ka murmi maayo laakiin dhaqankiisa iyo qaabku u nool yahay waa qaab aan diini ka jirin qaarkood waa agnostics waa laadri kuwii hore waxay lahayen ilaah ma jiro kuwani waxay lahayen inuu jira iyo inaanu jirinba ma ogin inuu jirana garan mayno inaanu jirinna garan mayno qaarkood waa skabtiis waa mutashakikiin qaarkood waxay aaminsan yihiin oo filosofriskoodii waaweyna ka mid bantheism waa waxdat اlwujuud ilaah iyo kownku inay isku mid yihiin afkaartani weligeedba dunida way soo joogtay ma cusba laakiin waagii hore waxay ahaan jirtay goobaha falsafadda iyo dadyow filosofara iyo dad fara ku ahi waxay rumaysan yihiin laakiin maanta waxay taa kaga gadisantahay afkaartu ma cusba laakiin maanta waxay isu beddeshay inay diin caalamiya laga dhigo waxay tii hore kaga gedisantay awalba falsafadda waa lagu dhigan jiray taariikhda taariikhul adyaanna waa lagu arki jiray taariikhul falsafana waa lagu arki jiray laakiin waxay hadda kaga gedisantahy waxaa loo beddelay umamkaoo dhan in laga simo oo xataa la bilaabo in carruurta yaryar lagu tarbeeyo in buukis loo qoro awal buugagta dee falasafada loo qorjiyo dadka ahlulcilmiga iyo dadkaas inay doodaha galaan hadda waxaa loogu talagalay in lagu tarbiyeeyo caruurta bugaag caruur loo qoray oo maalan anaka haris buuggeedan la dhaha anaa tasa'al waxbaa isweydiinaya waa ilxaad ay leeyihiin carruurtaa loogu talagalay waxay gaadhay in ay qoraan waxay iminka u yaqaaniin dumis books qolada syniska awel waxay qori jireen kutub alaqbiya wax la yidhaahdo yacni culumta bugaag fudaydisa oo fanni kasta ah kugu adkaada haddaad dumis buug soo iibsato si basiitaa loo sharxaya markiiba waad fahmaysaa markaa waxay dhahaan kutub alaqbiya waa qolayahan akademikee raba inay culumta jilciyaan ayaa kutubtan adadag inta laga tegay baa kutaabaa waxaa loo qoray si fudud oo haddaad imika ku dhufato dumis buugska fannigai aad fahmi kari weydaba waxaad helaysaa saddex afar shan buug oo yidhahdaan aqbiyadaa loogu talagalay oo aad markiiba fahmayso dabeetana waxay qoreen the young athestis hambook waaxid murtad eh, asalkiisii hore ahaa ee bangaladesh alumshaha ayaa qoray tagasbugga ciyaalka alladiidka ah ciyaalka ilaahay rumaysnayn baa la rabaa tagasbug in loo qoro ay haysan karaan markaasaa humanist associationkan eh, ingiriiska b h a kuwan ay yidhaahdaan na intay badiyeen ayay waxalaaliya waxa secondary school ku yaala eh, ingiriiska intiisa badan england iyo wales scottishka marka laga imaada inta kale waxa ku yaala ayaa loo wada qaybiyey waa carruurta oo dacwa loo furayo ah in la gaadhsiiyo diin la-aanta markii ay dhacday september wixii ka dambeeyey dowladooda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saa daraaddeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'idku qaadaan iyo waxa kan waxa loo badiyey dadyawa ku caanbaxay eetiisamka aqoon-yahanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysnaa ayaa loo sameeyey talmiic in la soo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mida ah, oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay ururdiimeed noqdeen hadda ururdiimeed etis alliance baa la ydhaha etis alliance international sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen etiska caalamka oo dhammi magaalooyinka waaweynee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyey goobaha diinta xiwaarul ay sheegaanba kursi laga siiyey bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diinlaawayaasha ah waa kiniisadada non religious churches bay idhaahdaa kiniisadaa diinlaawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisaddu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigmaa in loo sameeyo oo waxaa la yidhahdaa waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo maalan basaska london dhex mara baskana cad ee labada dabaqa sasaarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinac kaga dhigsanoo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no god stop warning stop warring and enjoy your life bay yidhaahaan hubanti ilaah ma jiro warwarka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yacni waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamayaa waxa weeyaan caalamka duulaan xooggan baa ka jira oo diin ah ilxaadiyoo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademika ah iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan xaajat lintimaa kama maarmo inuu cid ku tiirsanaado laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan dadka muslimiinta intay feejig yihiin intee baa dadkooda akademiga ama dhallinyaradooda jaamacaadka dhigtaa ay usuulu diinihim sugeen intee bay diintooda ka jaahil yihiin ama se ay aqoonu leeyihin diintu horta ogow ma aha dhaqamadan reeruu iska haysteen iyo meelaha kale intaa ma aha inta dooda lagu galo ama mabaadi'da lagu xejiyo ama shakiga layskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay caqiidadaada inaad si dhaba u baratid waxaynu isu wada haysanaa inaynu diinta naqaano laakiin way yartahy waxaynu ka naqaanaa kitaab ullaahi waa qaara kabiira masaaxati almuktashafa cindanaana aad bay u yartay sida awgeed as'ilat alkubraa waa inaynu jawaabu hellaa filosofka ee bini aadamku uu ku marno xaggaan ka imi xaggaan ku socda maxaan ahay dunida maxaan ka qabanaya waa su'aalaha ay falsafadoo dhammi ku wareegto culammada caqiidatu ilaah ka oo dhammi ku wareegaan culammaai nafsi intooda badan ay ku wareegaan culamaa'i lijtimaaci ku wareegaan xuquuqiyiintu ay ku wareegaan in la xadido ku maatay marka darsigu wuxuu ku saabsanyay inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo soomaaliyeed waa leeyaris kala hooseeya leeyarka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baan nay xadaaradan dambe ama madba aana idiin sheegaya bini aadamka insaannimada uu ka saaraya daad akhridaan kutubtan ka warramaysa usuul alakhlaaq iyo mowqif almalaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay valueska la dagaalamayaan bini aadamkuna valuesku kaga soocan yahay xoolaha hadduu valuesku lumo matalan valueska ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yidhaahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafat lakhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadka iyo xoolaha in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteedaa burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihin in valueska bini aadamnimadaa la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hiddiyo dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga ah waxa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxaa la yidhaha maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabo ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahda maxay nin iyo gabadh sacanka ma aha se united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dowlado badanoo dunida ka mida ah waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valyugii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valyugii insaaniga ahaa ee abin can jaddin aadamaha inta taariikhdiisa lahaya lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay insaannimo bini aadamnimo ay dhantatay aabaa dunidu u dagaalamaysaa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaannu muslimnay inaan ilaah rumaysannay oo aakhiro rumaysannay oo rusul rumaysannay oo kutub rumaysannay oo alqadaa walqadar rumaysannay kuwa rumayntooduna adilo caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula jooga oo dham islaam yihiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jiraa mise ma jiraan cidiba isweydiin ee dadku ku wada qanacsaya in ilaahay jiro meel aan su-aasha ah la isweydiinin ilaahay rusul ma soo diraa mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnayd meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray iminka kulluhaa calamatu su-aal baa taagan waxaana taaganaya dunida isu furantay iyo dadyowga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo t v ya leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dowlado waaweynina ay taageerayaan dowlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dowladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay inaan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen waddannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergardenka ilmaha yaree afar jirkaabaa loo bilaabaya wadannada badh in usradii la bedelay in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana laba aabbuu leeyahy kana laba hooyuu leeyahy kanna aabbiyo hooyuu leeyahy markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu uu la soo qabsado isagoo jooga kindergaadharka aan iskuulba soo gaadhin waxaan leenahay marka hadda dhallinyaro badan baa jiroo ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aad isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakiguu faafinaya war bal horta meel gaadho markaad waxxun ku qanacdo faaf markuu shakiyu shakiguu faafinaya walani markaa islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur'aana arkaanuliimaanka aan sheegaynoo dhan adille caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adille samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayey muslim qura lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaana ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga qofka lagula hadlaya isaga ku yaalay laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima ah oo ah. soomaaliya soomaaliya maxaanu leeyahay soomaalinimadu waa culture iyo af iminka waxaad mooddaa afka soomaaligu inuu sii dhimanayo sii socdo inaynu u qaadanay waxyaabo yar oo aan buurayn inaynu wax weyn moodno oo afafka kale inay afaf waaweyn yihiin afafku afkii cilmiga lagu qoraana waa af cilmiyeed buu noqdaa afkii jahliga lagu qoraana af jahliyeed buu noqdaa haddii afkiina cilmi ku qortaanna af cilmiyuu soo baxaya haddii uun jahli lagu qorana af jahliya buu soo baxaya si awgeed waxaan leenahay caqiidaan haysannaa kownka ama yuniferska aragti kaa siinaysa qofka bini aadamkaa aragti kaa siinaysa nolosha aragti kaa siinaysa meesha lagu dambayn doono aragti kaa siinaysa taariikhda aadanaha aragti kaa siinaysa mustaqbalka aadanaha iyo xaggu u socdana aragti kaa siinaysa walidaalik baa ilaahay nebiga wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii maxyaaya lilaahi rabbi alcaalamiin waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo nusugayga cibaadadayda gowracayga noloshayda iyo geeridaydaba lilaahi rabbi alcaalamiin caqiidadu markaa waa rukunka koowaadee qofka ay sheegta caqiidada waxa ka dhambalma waxa la yidhahda alwalaa walbaraa oo sheegaya ciddaa isku bahdatiin markay baabkan joogto iyo ciddaa kala bahdatiin sheegaya intimaagaagu ciddu ka tirsan yahay iyo cidda aanad ka tirsanayn muctaqadku markaa bulsho kasta iyo ummad kasta wuxuu asal u yahay aydhantatiga ay ah haysato hadduu muctaqadku ilxaad yahayna aydhantatigu asalu yihi hadduu caqiido ilaahay rumaysan yahayna aydhantatigaagu asal u yihi luqadu haqaafadaaday asal u tahay waxa aad dhaqan iyo qaabnoololeed sideeto si <clears throat> awgeed waxaynu leenahay waa inaynu kala garannaa maxaa bini aadamku wadaagaa oo kala qaataa maxaan la wadaagin dadka aan haysanin mawaasiinta wax lagu qiyaasaa waxay moodaan ninkii ka technology sarreeyaa wax walba inuu ka sarreeyo mar hadduu technology sare leeyahay inuu wax walba haysto waxna kama jiraan tiknolojigu noloshuu fudaydiyaa qofka bini aadamkaa noloshiisu fudaydiyaa laakiin qofka bini aadamkaa siduu u fakarayo iyo wuxuu rumaysan yahy iyo qalbigiisa waxa ku jira waxba kama taro walidaalik dadka jabaa haqaafatu lghaalib bay qaataan ninka xoog badan leh haqaafadiisa iska qaataan laakiin dadka mawaasiinta haystaa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baadiyay ku koreen meel aan waxba oolin bay joogeen cilmi hore may haysanin laakiin caqiide diin bay aamineen caqiidaiyo diintaasi waxay ka dhigtay inay isu arkaan asaatidat alcaalam inay waayo risaalatu samaa waxyu samaa aqoonta waxaa la yidhahdaa waa laba waxa way yidhaahdaan waa aqoonta cirka ka soo degtay ambiyada loo soo sheego iyo aqoonta ku saabsan kownkan daraasayntiisa ama in bini aadam hala daraaseeye ama maadada hala daraaseeye kownka daraasayntiisa ta samada ka timaada gaf ma leh inaad adugu si qaldan u fahamta mooyaane ta dunida ka timaadaase waa tryanrar waa wax la tijaabiyo la qaldamo la tijaabiyoo la saxo waxa dunida aadanuhu sameeyaa waa waxa la kala dhaxlo oo midba mid bay ku dul dhisantay haddii kuwa hore la waayi lahaa kuwan dambena ma joogeen yacnii technolojiga yurub ma jireen haddaanay xadaaraddii muslimiintu soo marin xadaaradda muslimiintu wixii practicalka ku saabsanaa in badanoo ka midi ma jirteen ama way gaabin lahayd haddaanay xadaaradii hore ay soo naqliyeen ka jirin bini aadamku wixii bini aadamkii hore sameeyuu wax kusii sii duldhistaa saasaanu u socda laakiin marka ay joogto maxaynu qaadanaynaa maxaynu se ka tegaynaa waa inaynu kala garanaa yes waa qaadanaynaa wixii qadiya cilmiya ah xaqaa'iq cilmiya wixii noqda laakiin qaadan mayno valueska iyo dhaqamada khilaafsan kitaabka iyo sunnaaan haysanno munfatix waan nahay oo tajaaribta bini aadamka wixii faa'idana waa qaadanaynaa laakiin munbatixiin ma nihin oo dadka iskama daba soconno muqallidiin uma nihin markay timaado fii baabi alcaqaa'idi waltaqaaliidi waaxkaam markay joogto iyo qawaaniin markay joogto walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoo tilmaamayaa aadanuhu inuu kala gedisnaan karo oonay dhib ahayn wa min aayaatihi khalqu asamaawaati walard wakhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaaayaatin lilcaalamiin ya ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wjacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum shicaarku waa waxaan la qaato sloganiska bini aadamku qaato sloganiska maxaa loo qaataa litamayuz maalan askartan inala joogtaa imika dres kala istataa dreeskaa wuxuu sheegayaa markaad qof dreeskaa istataa aragto waxaad garanaysaa inuu yahay maxay ciidan inuu yahay baad garanaysaa khamiiskan iyo intan aan sita markaad aragto innaga kaljirkeenna marka loo eego markiiba waxaa kugu soo dhacaysa kani waa wadaad yacni maradan baa sheegaysaa maradan baa waxay ka tarjumaysaa dhaqan walidaalika waxay idhaahdaan libaasku waa madhar min madaahir alhuwiya baa la idhahaa caqiida kaaleh marada la xidhaa waxay ka tarjuntaa bini aadamka huwiyadiisa aydhantatigiisa baadisoociisa iyo aqoonsigiisa ayay ka tarjuntaa maalan qofka muslimka ah, maruu leeyahay marada qofka muslimka xidhaa waa inay saatir noqotaa waa maro jidhka asturta waa maro daahirah oo najaasada laga ilaaliyey waa maro aaniiq oo qofkuu ku xaragoonayo in allaha jamiilun yuxibu ljamaal laakiin maradu markay intaasoo sifo wada yeelato ashkaalka ka sii dambeeya haqaafaad qowmiya weeyaan waxaad arki doontaa marka xijaab bagastaaniya iyo xijaab soomaaliya iyo xijaab caraba iyo xijaab wixiiba waa xijaaba intii la rabay way sameeyeen laakiin kani identitigii islaamnimo waa wada haystaan dhammaantood waxayse ku kala gedisan yihiin maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qowmiya oo iyaguna in badan ku salaysan climatka maalan dadka dhulka qaboobaa degan dee hugoodu waa dhul waa dhar adadag dhulka dadka qaboobaa degan hugoodu kulaylaa degan hugoodu caddaan buu u badan yahay waxaynu markaa leenahay cumaamadda sida loo xidho in sida yamanta aad u xidhatay iyo inaad sidaa cumaanta u xidhatay iyo saalixyadeennii inaad u xidhataa mashaakil maaha laakiin waxay leeyihiin maradu waa madhar ama waa muuqaal muuqaalada identityga ka mid ah si kale haddaanu tilmaamo waa shaarra bay yidhahdaan waa astaan hudheel haddaad soo gasho imika ood cunnays tidhaahdo dalbo restaurant waxaad eegaysaa qof dress gaara sita ah. waayo calaamad w inaad mara daldalaacsanoo bawdiyuu muuqyaanoo loo identity kalead matelaysaa marka identitygii islaamnimada ahaa ka sii socotaa wax kalead matelaysaa matale nebi maxamed wuxuu yidhi timaa badhnaha xiirina calayhi salaatu wasalaam badhnaha la hadhina reer baadiyaheennii soomaaliyeed ehm, maadaama aan gafeedho iyo waxaasi badnayn biyo badanoo wax lagu maydha jirin caruurta time way ka xiiri jireen laakiin haddana inanka iyo inanta si loo kala gartaa bay u samayn jireen inantana food yar baa loo reebi jiro waa foodley baa lo jiray inankana dhoor baa loo samayn jiray qolada reer magaalkii markaa ka yare dabada ka yimaada waa jira warkayna waa dhoore yani waa qoladii hawdka ka timi oo weli wuxuu leeyahay timiya iminkana dhowrkiiba xaraga muudeen yani shalayto dhoorru wuxuu ahaa cay oo waxa loo arkayay inan yaroo baadiye ka yimo liitaa maxaa dhowrkii shalayta cayda ahaa ka dhigay maanta ammaanta waa aydhanta tigaynu luminaynaa shaqa ahaan waa shaqo fudud wax aad u sii weyn maaha inkastoo diinta ka horjeedo laakiin waa astaan buu waxu yihi dadka xunxun calaamado ay qaataan galbeedka dega qaar ka mida ah. calaamadaha iyo maryaha iyo waxaa haddaad aragta wuxuu astaan u yahay gruub ideology aaminsan waxaad harkaysaa dad soomaaliyeedoo maryahoodu noocii yihiin war aduguna goormad kuwan ku biirta maba oga laakiin waa uun maadaamaay galbeedka ka timi wuxuu isku dayayaa inuu qaato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy latattabicunna sanana aladiina min qablikum shibran bishibr wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin latabactumuuhum ow ladakhaltumuuh qulna yaa rasuula allah alyahuuda waannasaara qaala faman nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kuwii idinka horreeyey waddooyinkoodii baad raacaysaan taaka taaka iyo dhudhudhudhun baa u raaci doontaan xataa hadday god mase lugalay galaan waa ka dabageli doontaa god mase lugalay ama masecagalay ma aha meel qurux leh maaha meel wanaag leh laakiin nebigu miaal wuxuu ugu bixiyey sida loo qaadan doono waxaan macno nolosha kulahayn lahayn god mase lugalay in la gala haddee wax macno samaynaya maaha markaad aragto mid maryo jeexjeexan sitaa sheekh cabdirashiid cali suufiyo muxaadara akhrinaya wiil soomaaliyeed oo yurubka ah surwaal jeexjeexan sita isa soo taagay oo markaa raba inuu waxweydiiyo markaasuu wuxuu yidhi walaalayaal intaana su-aasha ka jawaabin walaalkeen maradiisu way dildillaacsantae aan wax isugu darra buu yidhi surwaal fiican aan u gadnee runtii waa caqliga soomaaliga isuu sheegayo waayo maradaadii intaad bawdada ka soo dildilaaciso oo cawradaada muujiso inaad haddana ku xaragootaa aydhanta tigaagi waad loosgaraysay weeyaan mara dildilaacsan qofkuu qaadan karaa halka kan markaynu joogno dadka waalan astaan baynu ku naqaanaa haddaad aragto maryo dildilaacsan nin sita oo timo raama leh timihiisu raamaysteen oo meel fadhiya waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jira inuu yahay waxaanad u arkaysaa waxun laakiin markaad aydhanta tiga lumiso eead wax walba raacayso tv-gu maad ka arkaysaa mid raama oo maryaa daldalaacsaday oo boodbooday oo waa xidigii kubadda cagta ama waa heesaagii hebel ahaa ama waa bob marley ama waa kan waa michael waa wax qariiba ah. dee intii baad adna ku dayanaysa beri baa magaalan dabeetana niman dhallinyaraa baan waxoogaa u ahriyey markaa wakhtigii michael jackson uu dunida calanka u sitay heesaha michael jackson baa wuxuu soo xidhnay surwaal bowdadiiyo inta tan jidhka ka balaqbalaqsan oo aada u ballaadhan canqawgana kor uga qaadan oo sunnada waafaqsan un adigu intanaynu u tolan lahayn malaa duniduna markaa waxay qaadan jirtay surwaal dheeroo dhulka jiitamaya nin dhallinyaradii ka mida ah surwaalkii soo xidhay kaasoo arkay anigoo eegayo sheekh waa mooda maca sunna buu yidhi sheekh waa mooda markii hore sunnada lama qaadanaynin laakiin markuu maykal xidhay ayay noqotay mooda maca sunna yacnii waxaan uga dan leeyahay qadiyada jirtaa waxay tahay huwyada qofka hadduu lumiyo si fudud buu markaasi uu u milmayaa waad milmaysaa huwiyadan rabnaa waa maxay aad lumisay alictizaazu bidiinik wa bicaqiidatik wa bimabaadi'ik wa bilkitaabi wasunna waa inaad ku faanto oo muujisatid inaad muslim tahay ilaahay muxuu leeyay waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka war fiican baa ilahay idhi ka dadka diinta ugu yeedha ee isaguna dhaqanka wanaagsan ee ku faane ee ku biire ee leh war anugu muslimkaan ka mid ahay ku dhawaaqaya yactazu bidiinih ictizaas bini aadamku qalbigu ka jabaa haddii markaasi aydhanta tigaaga uu lumo oo ah caqaa'iddii oo ah akhlaaqiyaadkii oo ah valueskii oo ah diintaadii iyo dhaqankaagii iyo aqaafadaadii iyo afkaagii hadday lunto dameeridhaan raacda baad noqonaysaa markaa waxaad aragtaba cid ku dayataad arki doontaa markaas oo ilbaxnimada u haysata oo kule waa modernization waa xadaaa waa maxaa la ydhahaa casraaniya adigu waktiga lama socotid wadaad waxaad joogtaa qarnigii afariyo tobnaad baad adigu noosha qarnigii afar-iyo tobnaad ceeb maaha ee waxaa ceeba ah, dadku inuu dadnimada iyo bini aadamnimada ka lumo qarnigii afariyo tobnaad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambena dad fiican baa zamanku ma ee waa bini aadamka iyo valuesku haysto bini aadamka iyo valueska u haysto weeyaan caalamku maanta wuxuu xidhxidhan yahay dad badan inay dadka diinta ka saaraan ilahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy wadda kaiiru min ahli اlkitaab low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara in badan oo ahlu kitaabka ka mida ah waxay jecel yihiin diintiinna inay idinka saaraan oo gaala idinka dhigaan xasadan min cindi anfusihim laakiin iminka iyagiina waa laga saarayba nin sheekho soomaaliyeed oo jaamacadka reer galbeedka joogaa wuxuu yidhi jaamacadda markaan soo galo oday kristanaa jooga buu yidhi odaygaa sidaan walaalanaan laabtay sasaaraa buu yidhi waayo inta kale brofesoradu ilaahayba ma rumaysna buu yidhi marka kanunyani kanbay isdhowaysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii marayaan ayuha alaxiba waxaan leenahay waxaynu u baahannay dhaqankeennii afkeennii caqiidadeennii diinteennii inaynu ilaalinno inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la telinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyay xikmaddaa wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la telinayey ilmihiisa talooyinkuu siiyey saddex shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula telinayay waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yacidu yaa bunaya laa tushrik biاllaah ilmahaygii yaraayow ilaahay u shiriik yeelin sababta waa maxay ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa cadaalad darrada ugu weyn aadane maanta nool xuquuq baa maqashaan soo maaha xuquuqda xoolaha xuquuqda dhirta xuquuqda bini aadamka xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda kada wax xuquuqda ilaahay ka warramaya ma aragteen mise makhluuqaadkunbaa xuquuq le ilahay xaq ma leh ilaahay baa ugu xaq weyn xaqiisuna waa in la caabudo sidaa awgeed buu luqmaan wuxuu uga bilaabay ilmihiisii inuu caqiidada u saxo uu u sheegana xaqa ilaahay inuu yahay in la caabudo oo u sheegay inay dulmi taho ilaahay xaqiisa la dulminayo in loo shariik yeelaa dabeetana wuu usii tilmaamay markaa waxaynu leenahay laga soo bilaabo ilmaha yar ilaa iyo inta waxbarasha socoto asalka waxbarashadu waa in huwiyada mujtamaca la sugo dunida wasaaradaha waxbarashada shaqada koowaad ay qabtaan waa maxay waa ummadda huwiyadeeda inay ilaaliso kadib inay tacliinka ugu darto inta badan jaamacaadkaa loogu talagalaa cilmiga iyo baxdiga iyo waxbarashada rasmiga tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in lasoo saaro ayay tacliintan hoose oo dhammi tahay laakiin muhimmadda koowaadee waxaasoo dhan ka weyni waa inay bulshada ay dhantatikeeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkooda wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sidaa loo maamulo soomaali waxay in maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkiloo yaryar yaryaroo ay leeyihiin baa weli loo taaglaayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan waa labadaa mushkiladoodna soomaalida mushkiladooda wixii intaa ka sarreeya waa jahli waa aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana aynan aqoonin haddii la murmo sida loo xallilana aynan aqoonin xabad mooyaane waxaan u malaynayaa waktigu inuu iska gebagabayey mala salaadkiina soo dhowye waxaan isku dayayaa inaan iska koobo ah dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keena cid waliba inay afkaarteeda faafisaa bay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoonyahano iyo waxbay u diyaarsadeen waxooda inay wadaan innaguse waxaad mooddaa inaynu dayacannay waa caalam ulislaami kow ciddii maamulaysa iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalam islaami dawladaha ka jira waxa koowaad cadawga koowaad diintay u arkaan cadawgooda koowaad diin bay u arkaan aqoon-yahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka uguba dunida kale mujrimkaa la xidhaa caalamulislaamigana aqoon la xidhaa inta wax garanaysuunbaa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dee waa ummad meelaan dhoweyn ku socota marka waxaan idiin soo jeedinaya waxa weyaan waddankan aynu degannahay idinka u aqoon-yahanoo dadkii usoo baxayaya haddii idinka aydhanta tigiinuba uu labaclabac yahay mustaqbalka waddankani waa madow haddaa idinku dad sugban noqotaan barritaa ummadda inta kalena sugi karaysaa inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiinna barataan inaad kaljarkiinna barataan inaad afkiinna barataan inaad ku faantaan inferiority complex inaanad ka qaadin waxaad rumaysantay wax la qariyo maaha wax la qariyo saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii bershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah allahu ibtacaanaa buu yidhi ilaahay baa na soo saaro wax naloo soo saaray bini aadamka is addoonsanaya inaanu ka saarro ilaahay dadka addoomma uga dhigno xorriya baanu wadnaa buu leeyahy waa qof mabaadi'du sitay rumaysnaa oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay innaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaabu jecel yahay xogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama beber af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro wuxuu soo arkayaa nin mutacalimo khatar ah inuu yahay ama haddii la yidhahdo arkaanu islaamka bal ka waran waa iska dee wixii arrintii ah, malcaamadda lagu hayn jiro maad wadaa buu leeyahay wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi quraanada iyo meelaha wax lagaga sheekeeya inay tahay da waa idhanta tigiisii waa wuxuu aadanaha kale kaga socnaa marka waxaan kusoo gebagabaynayaa dad akademiga baa tiin waa inaana aydhanta tigiinu lumin isla markaana waa inaa caalanka ah inaa aydhanta tiga ummaddan u sugtaan waa inaa idinku qaadaan haddaa idinku xambaartaan daayartu waa idinku dayanaysa haddaase idinku da'yarta lumisaan dee ummadda tan ilaahay bay leedahay subxaana wa tacaala وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آه بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى آه حقيقة waxaa isleey waa mawduuc maanta haddee malaha da-yartu uma baahnayd iyo dadka aqoon-yahankaahi waan fadhinaynaa daqiiqad waxaana ka koobaad bay cilaaminayaa waxaa inoo hartay kulankii labaad oo inoo dhici doonaa berri galab iyo barta